dhashay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal abi wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku kudhiib oh, mar kale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo arbaca ay sii baxayso khamiis ayaa soo galayso taariikhdana waxa ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha kooiyo tobanaad ee nofembar sanada labada kun qodobada caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa fahad yaasiin xaaji daahir ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku tilmaamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu yahay dictator haddaba waxaan eegi doonaa inta uu talada dalka qeybta uu ka ahaa waxa uu ka shaqaynayay waxay ka shaqaynaya systemkan loo bedelo nidaamkii taalibaan iyo afghanistan oo wuxuu qandaraas ku qaatay in lasoo koriyo lasoo kobciyo kooxihii caqabada nabad soomaaliya ku ahaa caaqilkiina wuxuu qorshihiisu ahaa in marka ugu dambeysa ay ka soo systemkaas si ay dalka dhan ula wareegaan xukuumadda somalilan waxa ay war ka soo saartay dagaal maanta ku dhex ciidamada somalilan iyo kuwa khaatuma deegaanka buuqdharkayn halkaas oo khasaaro xoogan ay isku gaarsiiyeen dhinacyadii ku dagaalamay maanta waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan waxa ay ka wadaan deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyadoo maalmihii lasoo dhaafay xubna ka tirsan al-shabaab ay howlgalla ku dileen halka kuwa qaarna nolosha ay ku soo qabteen haddaba waxaan eegi doonaa toddobaadyadii ugu dambeeyey wixii ka dhacay halkaas abdaasbaan guddihiisa laba nimaa is soo dhiibtay haddana waxaan rajaynaynaa insha allahu kuwa waxaa xoogan si jiran inay issoo dhiibaan sida hadda wala laga helayana wax badan ayaa soo hadloo yidhi waa issoo dhiibaynaa waan soo dhaweynaa cid issoo dhiibto k n n waxa ay u kuurgashay sida roobabka ay u saameeyeen wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho warbixin aad ku dhegaysan doontaan intaan barnaamijkana ku guda jirno waa ay saaxiibayaal qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo kordho ayaad barnaamijkeena ku dhagaysan doontaan xubintii kalamanaya sidoo kale qaybkaha ah barnaamijkeena gabagabadana waxa aad ku maqli doontaan waxa waxa ah naga mudan mas-uuliyintii ku baaqay dadkana baraarugiisa boqolaha gedigeenna barwaaqow guriteena hawsha cabdiraxmaan cabdulla roble kiis ayaa farsamaynaya waxaan ahay siciid cabdiraxmaan cali oo mar kale xog war maanta diyaas baradii baa dee soo waaratay bal ka qabtee halow war waa ismaaciil osleh xaaladda dalka iga war khawaarij midhkama hadhin waa la dabar jaray war waa war fiicanee hadda muqdisho ma nabadba dhismayaasha ka socda iyo bidicdiiyo quruxdii horow markana waa haba ka sheekayn war haddaan aamina copenhagen yusuf london faa'iise rooma caasho swiden axmed airelan iyo cali jermaniba wacayaa oon soo wada kaxaynayaa ee waddooyinka muqdisho iiga waran sidaan u dhisannay sibaa la jirtaan kuuli waa indhadaraandar kaalayo iska arag xaadda war waxaa soo beena maxaad miskiinka ugu sheegaysaa ma waddooyin baa noo dhisan harooyin markuu roobku do'o biyuhu galaan baa noo dhisane shakhsi mas-uuliyaddiisa gabay aan waxba igama gelin laakiinse qurbajoog waan u faanayaa dalkayga horumarkiisana waan ku faanayaa gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaadi leenahay haddii aynu ku bilowno agaasimihii eh, hore ee hay-addan basgudaysa doonka qaranka faad yaasiin xaaji daahir ayaa maanta qoraal dheer oo uu soo saaray waxa uu kaga hadlay xaaladda guud ee dalka iyadoo uu ka hadlay wax kabedelka dastuurka heykalka dowladnimada iyo soo kordhinta jagada madaxweyne ku-xigeenka dalka xaaladaha kasoo cusboonaaday barihii dambe deegaanada puntland iyo xaaladda si guud ee siyaasada dalka ka jirta waxa uu ka hadlay in uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku socdo wado digtatarnimo ah sidoo kalena uu doonayo in uu isagoo la ogaa inta doorashada hadda uu ku guuleystay madaxweynuhu uusan ku guuleysan ee diyaar-garowga doorashada lagu jiray inuu qalaaso siyaasadeed uu kiciyey dagaalna uu oogay haddana uu qorsheynayo in uu dastuurka wax kabedel ku sameeyo waxaan qoraalka dheer ee maanta uu soo saaray aan wax ka weydiiyey sida uu dhignaa iyo waxaa suurtagalka ka ah maxamed xaadir nuur oo ka faalada arimaha ammaanka iyo siyaasada bismillah waa maadsantahay xaabsada adiga iyo dhegeystayaasha radio kulmiye dabcan fahad yaasiin xaaji daahir wuxuu shan sano oo majaraha u hayay siyaasad aada u kariban oo dalka iyo dadka aada u ragaajisay oo runtii dadka aada u darooso ama amniga ka faalooda ay xaqiijiyeen in fahad iyo tiimkiisa ay ka shaqaynayeen in nidaamka daalibaan eh, eh, afghanistan ka dhacda oo kala diyaarinayay waxay soomaalida ka wada tahay in fahad yaasiin uu soo ururinayay dhammaan kooxahan caqabada ku ah nabada soomaaliya asagoo yani xibnaha amniga xubno actifa ka wada dhigay sidoo kale wuxuu awood ama access fiican ama galaangal xoogna u siiyey kooxdan caqabada ku ah nabada soomaaliya inay maaragtay canshuuraad ka qaadaan inay hay-adihii dowlada dhan ay dhex galaan ujeedada ugu weyn oo kalaha waxay ahayd in maaragtay eh, caaqirka ee waddanka ay sidaas ula wareegaan eh, nasiib wanaag dee markii kacaaniga uu hogaaminaya xasan sheekh maxamuud ay ka orteen eh, dalka ama dawladda soomaaliya xasan uu ku soo laabtay waxaa la xiray albaab walba oo ku ahaa qabad amniga soomaaliya iyo horumarka iyo dibheshisiinta iyo siyaasaadka xasiloonida siyaasada eh, in la helo ayuu xooga saaray dabcan de dareenka ama eh, hadalada ka imaanaya ashkaasta noocaasa oo asalkiina ku eh, suntanaa shaqeynta ama kamid ahaanshaha ama aaminsanaanta fikirkan kooxahan xagjirka ah waan shibdar in maantay uu ka hadlo wax aan dadka soomaaliyeed iyo dowladnimo u waxaan arkay inuu dhaliilo badan soo jeediyey waxaase nasiib daro ah oo dadka soomaaliyed ka dhirsan yihiin maanta soomaaliya waxay joogtaa meeshii ugu fiineed waxay og tahay in maaragtay soomaalida gobolada soomaaliya koonfurta soomaaliya maanta gaariga inta ka dhaqaaqa uu gaalkacyo ilaa hargeysa tegi karo waxaad ogtahay in caasimada culeyskii ka jira maanta uusan ka jirin waxaad ogtahay dawladnimada iyo systemka dowliga inuu maanta isbeddel xoog la sameynaayo ayadoo intaasoo horumara magaalada ama dalka uu ka socdo waxaa nasiib daraa marka shaksiga dhibaatada ugu xoog badan ee xag amni iyo xag siyaasadeed dalka qalqalgeliyey inuu maanta weli uu ku eh, eh, taamayo ama weli uu ku dhiiranayo in dalka iyo dowladnimada iyo amniga soomaalida inuu qalqalgeliyo isagoo ka dhaxal qaadanayo dowladaha aan marnaba raali ka ahayn in soomaaliya ay shalligato ama xasiloonin eh, siyaasadeed mid amni iyo mid dhaqaalo gaarto taasoo awalba yani ku maalgelinaysay in waxyaalihii xumaha ah uu ka sameynayay uu ku dhiiraro waxaad ogtaha marka eh, culays kasta oo dadka soomaaliya ka argagaxeen ayuu ku dhaqaaqay welina maantay waa nasiib daro waa nasiib daro waa nasiib daro ku celinaya infaad yaasiin iyo wax lamida ay maanta ka shaqeynayaan waxyaala dalka iyo dadka maslaxadooda ku jirin waana dareen aada u xanuun badan waxa soomaalida eh, samaha jecel eh, aqbali kartana maahan waxaan qabaa waxaa la joogaa waqtigii dambiilayaasha iyo kooxaha manaxayaasha noocaas oo kaleeta yani sharciga iyo qaanuunka wuxuu ka qabal marsiin laha bal ka waran eh, wax kabedelka dastuurka siduu uga hadlay eh, qoraalka uu soo qoray balfeed yaasiin eh, siday kuula muuqataa dabcan de waxaad og tahay cidda waxaa samaysay hadday duulal kale ahaayeen yani waa su-aal dadka soomaaliyeed inay ka jawaabaan u qoran tahay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan sheego yani waxyaalaha dawladnimadii dowladdan ka horeysay ay ku dhaqmayso wax kamid a inta qofkii laqaan isagoo lugihiisa muuqdaan ayay haddana inkari jireen ayagoo odhan jiray nagama ogin lama soconin waana qaa'ido eh, kooxahan yani caqabada ku ah nabada soomaaliya ee eh, dhaqan u ah marka eh, inuu maanta yidhaahdo waxyaalaha noocaasa sax maaha midda dastuurka iyo ansixinta ama gabagabaynta dastuurka soomaaliya soomaaliya muddo badan baa culays waxaa ku ahaa in la helo sharci dhamaystiran Eh, dowlado badan aanaana soo marsiiyey xilligii shariif aa lasoo bilaabay xiligiis waa soo socotay eh, xilligii kooxaha eh, farmaajo kamid ahaa ay ka shaqeynayeen inkastoo wax badan laga qaban haddana dood iska taagan bay ahayd maantay soomaalinimada iyo dowladnimada iyo qaanuunka dalka oo aan fadhinin waxay keenaysaa in wax walba horumar la gaaro marka waxaa muhiima ah oo aan marnaba laga leexan karin waa in dastuurka la tiraa lana ansixiya soomaaliduna ay dastuur rasmi ah oo maaragtay oo aan ahayn qabiyo qoraal waana mida dawladda iyo eh, shacabka soomaaliyeed kulli ay wada sugayaan ninka odagaa ama kooxdan hadda eh, fashilantay dalka iyo dadka aada ula degay in maantay aan wax ka dhegaysano ama qoraaladooda ama hadaladooda soo qaatay ama loo jawaab runtii ma mudneen hase ahaatee danta waxay keenaysaa marka eh, warkii profetornimada eh, eh, iyo barbaraandada ku dhisnaa uu suuqa galo waxaa lagu qasban yahay in wax laga yidhaahdo faad yaasin iyo saaxiibadiis la shaqeynaya marnaba kamay shaqeyn maalinna kamay shaqeynin maslaxada dalkan iyo dadkan waxay ka shaqeynaya saan hore kugu sheegay in systemkan loo bedelo nidaamkii taliban iyo afghanistan oo wuxuu qandaraas ku qaatay isaga iyo tiam la shaqeynayaba in eh, lasoo koriyo lasoo kobciyo kooxihii xaqabada nabad soomaaliya ku ahaa waxaa dadka caasimada dhex keenay hay dawladda kamid ahaayeen eh, xarumaha ugu bay fadhiyeen waxaas shaqo ay hayeen aakhirkiin wuxuu u ahaa in marka ugu dambeysa ay kasoo dhexbaxaan sistamkaa si ay dalkao dhan ula wareegaan maanta wuxuu arkayaa marka xarig kasta uu xeray oo la furay wax kastoo muddaas ka shaqeynaya oo la burburiyey maantana soomaalidu ay u jihaysanaysa in dowladnimo iyo nabadgelyo iyo barwaaqo iyo amni ay gaarto marka eh, odayaashaasi maalinna kama shaqaynin waan ku celinaya masaaliix dal haddase isbedelka socdaay waa isbeddel dadka soomaaliyeed ay raalli ka wada yihiin annagoo dhanna aan ah jeedka u taaganahay niyadeenan ay kusan tahay kuna faraxsanahay in soomaaliya maanta ay ka baxayso wixii culeysha iyo mugdi ahaa soomaalidu maanta waxay qaada wadadii ugu ficneed abid ee taariikhda burburka kadib la qaado waana mida hadda noo horseedaysa inaa wado greena ah oo cagaara ah oo dooga ah oo barwaaqa aan cagaha lasii galayno wadanka soomaaliyana maanta wuxuu ku jiraa marxaladihii ugu fiicnaa abid taariikhiyan inta aan xusuusto marka cidda rabtaa inay dalka iyo dadka dib u celiso ayagoo raadinayo dana dhaqaale ayagoo raadinayo dana eh, eh, ajnabi ayagoo ka shaqeynaya ayagoo ka shaqeynaya ujeedooyinka dadka soomaaliyed dadka soomaaliyeed iyo anaga ma aqbali doono dowladda soomaaliya iyo cid kastoo soomaalidaas wanaaggeeda jecelna waxaan kula talinayna in cid kastoo caqabad ah ku ah yani jiritaanka iyo xasiloonida siyaasada soomaaliya iyo amnigeedaba in ay tallaabada ku haboon ka qaado maanta lama joogo waktigii eh, qaa'imul wadaniinta eh, qaba inay anaga mustaqbalkeena iyo nolosheena burburiyaan aan maaragtay warkooda degeshan lahayn maanta waxaan joognaa waktigaan u heelin lahayn cid kastoo dalka iyo dadka masaaxiibada ka shaqeynayso cid kastoo waddankani eh, hormarineyso eh, danihiisa hadday noqoto mid siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid amni xaabsado eh, marka arinta eh, hadda laga hadlayo ama ka doodeyno iyo waxa hadda soomaalida ay aaday ayaan wax isqaadan karaheen soomaaliduna waa markhaati markhaatiga noolna waa meel walbuu taagan yahay o annaga soomaaliya maanta shantii sano odayga uu xooga ku haystay dalka soomaaliya iyo maanta oo xasan sheekh laba sano uu joogo waxa isbedela umada soomaaliyeed ee markhaati ka ah. welina waxaa hadda bilow ah nololtii ugu quruxi badneed soomaaliya dhaqaal ahaan bay kori doontaa amni ahaan bay xoogeysan doontaa xasilooni siyaasadeed baa la gaari doonaa intaasoo dhanna marka sistamka dawliga oo madaxweyne xasan lagu hogaaminayo ayaa hadda gacanta ku haya iyo wasiiradiisa iyo xukuumadda iyo baarlamaanka intaba marka ashkaasta noocaasa ama siyaasi ha sheegto oo ama ha sheegto shasi wadanka dhibaato u geysta ha noqdo eh, wax anaga hadaan nahay bulshada soomaaliya dhagaheena aqbali kara ma soo gaari kara ama ay dhegeysan karaa maaha wax la aqbali kara maaha hadda soomaaliyeed xaqbay uleeyihiin inay mustaqbalka fikirkooda iyo waxa ayaga rabaan difaacdaan waayahay maxamed difaacan doona insha allah waxa uu sidoo kale ka hadlay jagada madaxweyne ku-xigeenka ee lasoo kordhinayo waxaana ra-iisul wasaare xamse uu ku sheegay inuu yahay nin eh, saaxiibkiisa la shaqeynayo oo danta dalka iyo dadkaba aan ilaalinayn ma ku muuqata arrinkaa dabcan dee odaygu isagaaba iska warreyninba eh, hadda ka horna qoraal uu soo diray wuxuu ku eedeynayay rooble iyo iyo ninka odaga eh, xasan cali kayre inay wadan yihiin oo madaxweynahooda khiyaaneen Eh, maantana wuxuu xamse ku ku eedeynayaa inuu madaxweynihiisi la shaqeynayo marka taas waxaad ka dareemi kartaa yani sida uu maangaalnimada heerka ay la gaartay iyo siduu ufakeraya siduu liidanaanta uu gaaray ayay qeyb ka tahay marka eh, in maanta dowladdu ay wada socoto waa waxaa hadda guulaha aad ku waaweyn loo gaaray waa waxaa loo helay xasilooni siyaasadeed waxaad og tahay yani wadan kastaaye waxaa ugu horeyso tiirka ugu horeeya oo la raadiyo waa xasilooni siyaasadeed haddii xasilooni siyaasadeed la waxaa la helaa xasilooni amni haddii mid amni la helana waxaa kordha ama kobca dhaqaalaha maanta marka dawladda soomaaliya waxay ku guuleysatay inay xasilooni siyaasadeed oo xubnaha dawliga dhexdooda ka abuurta waana mida ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iyo baarlamaan wada shaqeynayo Eh, taasna waa mida hadda lagu gaaray dhul badan oo maanta amni ah in magaalada ay nabad tahay maanta yani dhaqaalihii iyo laga shaqeynayo qaabkii loo kobcin lahaa in dowladnimada iyo dastuurka dhamaystirkiisa iyo hanaanka doorasho qof iyo coda hadda loo diyaar garoobayo waxaaso dhan waxay ku imaaneysa waa xasilooni siyaasadeed oo wada gaareen dowladda dhexdeeda ama ra-iisal wasaare noqdo ama madaxweyne ha noqdo marka maanta wuxuu quudaraynaya ama jeclaan lahaa in ra-isal wasaaraha madaxweyneha isdagaalaan in maaragtay baarlamaanka iyo madaxweynehu isdagaalaan halkaasna dalku uu u dabranaado kooxada leeya oo asaga kamid yahay iyo kooxaad shisheeye shaqeynayo taasna waxaan isleenahay soomaalidu maanta way fahamtay eh, dowladana way fahamtay xubnaha eh, dowladana aad bayneyd eh, maarata indhaha ugu hayaan ku celinayaa wax kasto maanta dalkan caqabad ku ah cidda ka shaqaynaysa waktigii waayaa xiri doona shacbi soomaaliyeedna way ka hortegi doonaan mana aqbali doonaan qoraaladiisa waxaa qayb ka ahaa in dhowr qodob uu soo saaray uu ku qiimeeyey wax kabedelka dastuurka iyo qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu ka hadlay waxaana uu sheegay in qorshihiisa u yahay madaxweynuhu inuu wax kabedel ku sameeyo dastuurka madaxweyne ku-xigeen isaguu soo magacaawdo iyo sidoo kale mudaxileedka in shan sano uu yahay hadeerna dhaqangal uu noqonayo sidoo kale waxaa qeyb ka ah in baarlamanka uusan shaqeyn doonin sidoo kalena xaalad degdega ah dalka la geli doono maxaa ka qabsoomi karaa qodobadaas uu sheegay oo ka suurtagal ah markaa eegta adiga dabcan horta siduu wax u fasiraayo ama wax u turjumaayo sax maahane waa bilkulliyan waa qalad laakiin midda soomaalida raba inaan sheego waxay tahay midda shan sana soomaaliya markii lixdankii xorriyadda qaadatay dastuurkeeda waxa ku qoran shan sana ee waxaa lagu soo dhaqmaya shan sano afartan sano waxaa loo galay waa dibusheisiin iyo in soomalia laisku keeno mar haddii dibusheisiintii iyo soomalia isku keeno laga gudbana maanta de waa qasab in shan sano dastuurka lagu qoro midaan labaad in soomaaliya ra-isul wasaare yeelato de dabcan ayaduna xalbaa loo arkayay oo qabaa'ilada iyo dadka maaragtay dhibaatada markaa taagnaa lagu xalinayay laakiin soomaalida maanta hal ujeedo iyo hal wejiya leedahay waxaana la ogaaday madaxweyne iyo prime minister dhibaatada laga soo maray oo nabad tahay dowladii ugu horeysay cabdiqaashi salaad xasan iyo iyo cali qariif galeen allah naxariistee waa tii isqabteen oo waa tii cabdilaahi yuusuf iyo cali maxamed geed waqtigooda isqabashada dhacay dowladiina ku curyaantay midii shariif waad ogeed cabdiraxmaan eh, ninka la oran jiray cumar cabdirashiid iyo asaga iyo ra ka dambeeya culeyskeedii keentay xasan shiikh iyo ra-isul hore waad og tahay farmaajo hadda uu odagaan la shaqeynaya waxay ra wasaaraha kala mareen waa wax cad eh, taas marka intaas oo cashira iyo waay aragnimo laga qaatay dadku waxay baahan yaha marka la aado nidaamka diwankaas kaasoona loo arkaya in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen waana nidaam caalami ah oo caam o adduunyada hadda ku dhaqanto dee wadan ma jiro ra-iisul wasaare iyo madaxweyne eh, active a inay ka wadan jiraan eh, runtii ra-isul wasaare iyo madaxweynahana ma cada mana qeexna yani eh, habka ay ku shaqaynayaan dastuurka soomaalida u qorana wuu iska daba wareegaya waana midda hadda la raba in la saxo oo meel hal jid la marsiyo marka cidda aaminsan in maaragtay wadanka meel kale loo raraayo waxaan qabaa inay ayagu ay yihiin kooxda rabta inay dalka qaribaan marka nidaamka hadda dowladda ay ku shaqaynayso ee miiska u saaran ay hadda xasan iyo xukuumadda iska shaqaynayaanna waa nidaamka ugu wanaagsanaa taariikhiyan ee dalka soo maray waana midka eh, hadda oo gacanta lagu hayo waana midka soomaalida ay ku guuleysan doonto waana midda keliya aan isleenahay waxay eh, xalka dhamaystiran eh, ay u dhalin doontaa dalkeena soomaalida ugu dambeyntii waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku sheegay inuu yahay keliya taliye taas maku muuqataa Ah, madaxweynaha horta dadaalka uu ku jiro horta waanu uhambalyanaa waanu ku bagaadinaynaa eh, isaga iyo xukuumadiisa iyo baarlamaanka dhamaan eh, dowladda soomaaliya dabcan wuxuu qaaday taariikh eh, tilaabo taariikh bay geli doonto waa madaxweynihii ugu horeeyey asagoo dhibaatada iyo silacaas iyo hidayaas ka maqan ka muuqdo uu maalin iyo habeen u taagan yahay inuu xaqiijiyo yani mustaqbal wanaagsan inay soomaaliya yeelato marka eh, rabitaanka madaxweynaha ma aha mid shaksiyeed waa mid qaran oo guud oo dalka iyo dadka maslaxada ku jirto wuxuuna ku dadaalayaa sida dhowr marna uu sheegay annagana noo muuqato in dowladda soomaaliya xilliga uu ka tagaayo ay noqoto dawlad le madaxweynehi madaxweyne ku-xigeen dowlad qof iyo cod ay isku doortaan dowlad aan wax murana uusan ka jirin dowlad dhamaystiran oo leh xasiloono siyaasadeed mid ami marka midahaasi waa mid annaga hadda aan rajada badan ka qabno waana rajaynayna insha allahu tacala inuu xaqiijin doono kaasi wuxuu ahaa maxamed xaadir nuur oo ka faalooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda oo aan wax ka weydiinayo qoraal dheer oo maanta uu soo saaray taliyihii hore ee nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin xaaji daahir sidoo kalena ahaa la taliyihii hore ee amniga qaranka madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo qoraalkaas oo kaga hadlayay wax kabedelka dastuurka haykalka dowladnimada soo kordhinta jagada madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale xaalada guud ee dalka iyadoo sidoo kale uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan maamulka puntland xaaladaha adag ee ka jira ee siyaasadeed geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran hagaag saaxiibayaal xog horeysa aad dhegaysanaysaan idaacadda kulmihe magaalada muqdishona oo idinkaga imaanayaa markana haddii aynu ogno ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan waxaay ka wadaan deegaano dhowr ah oo dhaca xadka gobolada shabeellada dhexe iyo galgaduud ay wadaagaan deegaanada ay ciidamada xoog iyo kuwa dadka deegaanka ay dhaqdhaqaaqyada ka wadaan waxaa ka mid a ah daarunimca iyo deegaano hoos iyo deegaanka alkoothar deegaana hoos yimaada waxaana ciidamada deegaanka ay ku jiraan diyaargarow xoogan oo ay ugu diyaargaroobayaan howlgal ka dhan ah al-shabaab oo dhawaan halkaasi ka dhaca mid ka mid a ah hogaamiyaasha ciidamada deegaanka oo lagu magacaabo cabdiruushin ayaa wax ka weydiiyey wararkii ugu dambeeyey deegaanka iyo dadka meeshaan degan alkowsar iyo daaronicmo ilaa iyo arbacad ilaahay mahadiis waayo way fiican yihiin wax dhibahooda dhibaataha oo hadda aystoomajala ma garan marka walaalka ali dadku jooguu degan yahay rooba ilaahay siiyey madara ilaahay siiyey ilaahay ayaa dhulka u qaboojiyey wax ka hadlaysa ma jiraan aada uga fiican tahay saacadihii lasoo dhaafay waxaa nagu maqaalaa inaad dhaqdhaqaaq ka samayseen deegaanada eh, ay al-shabaab haystaan xadka ay kala wadaagaan dhanka gobolka shabeelada dhexe bal ka waran bal maxaa oo samayseen maxaase loo kulanteen inta aad wadeen howlgalada ay dhaqdhaaca eh, dhaqdhaqaaqyo madadhaysiaan hadda waxaan u malaynaa shalay inaad arkaysay in arbacad la joogay oo ay ciidamada xooga dalka soomaaliya ay tageen eh, haddana waxay weli diyaar u sii yihiin inay horuga sii socdaan insha allahu tacaala dhaqdhaqaaqa iyo socodkuna marba iyo shaqadooda mar walbay socotaa hayo wax oo oo ma aha nin eh, hawahayo ma aha nin wax oo wax waajiboona saaro waayo oo mar inaan dalkeena dadkeena aan ku difaacno walaal oo haysa inaan diintdadkana diyaar garowgiina ku aadan howlgaladii dalka ka dhici lahaa bal maxaad iga siin kartaa oo xog ah wallaahi diyaargarowgu waa maxuuhay isaga u jeliyaa wakti horaana loo diyaargaroobay mar walba walbaana loo diyaargaroobaa cadowga haddana waxaa diyaar loola yahay insha allahu tacaala in waxyaabaha u haray galmudug iyo inta ka dhexeyso iyo iyo shabeelle asbaabay soo socda allah waxaan jeclahay inay ka fidoobaan waa gartay maalmihii ugu dambeeyey waxaa diyaargarow xoogan aad ku gasheen degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamo fara badan ayaana halkaas ka darteen maxaa idinka hortaagan inaad howlgalka bilowdaan walaaba saad ogtaaba wejiga labaad madaxweynuhu inuu ilaamiyaad og oo isu ku yiri in lagasoo shaqeeyo in lagasoo saaraa waayo labada labada gobol inta ka dhexeyso cadow ku jiro muhiimadu intaas waayo waxaana laga saara afbeen soo socda insha allahu tacaala sad ogtaaba deegaanku iyo ciidamada deegaanku oo macawsley layidhahda waa deegaanka deegaankuna wuxuu fahaniyey nimankan oo qalarista oo kusoo duula wadanka wadanka soomaaliya diinta kusoo gambaday inaysan meesha wax diina ku haynin waxuda qandarada ahayn way fahmeen ilaahbaa wax fahansiiyey waxayna diyaar u yihiin inay iska kiciyaan cadowga kasoo diro dalka dalka soomaaliya inay iska kiciyaan ay diyaar u yihiin magara deegaankuna wuu diyaarsan yahay marmar walbana wau diyaarsanahay annaga waxaan lahaa idinka xooga dalka soomaaliyeed iyo saraakiisha hogaamiyaysaan nahay annaga waxaan lahaa idinka xooga dalka soomaaliyaan nahay iyaguna waxay diyaar u yihiin inay la garab istaagaan iyo horka-aan meesha cadow ku jiro aqoonta iyo noogu faa'iideeyaan iyagoo la diyaar u yahan magaran ma jiraan xubno ka tirsan al-shabaab oo isi dhiibay inta aad ku sugnaydeen deegaanadan oo howlgalka hakadka uu ku jiro haddaas waxaan kudhiisa laba nimaa is dhiibtay oo ka timiday dhinaca qabaraysta haddana waxaan rajeyna insha allah inay soo dhiibaan sida hadda hore laga helayan wax badan ayaa ah, soo hadlo yii waa issoo dhiibaynaa mm. waan soo dhaweynaa cid issoo dhiibto mm fahamtay inwa meesha ka jira ina wax qandaraas ahayn wax diin ku sareysa ahayn hadday fahmeen waa soo dhaweyna ina kasoo tagaan ayagana waa soo dhaweyna insha allah labadan nin oo soo dhiibtay magacyadooda noo kala sheegba wallahi magacadoodii waaba qora laakiin hadda ma hayo laakiin shalay nin soo dhiibay kahor nin baad arkeysa inuu iska soo dhiibay ninka leer oo lagasoo laga soo qaaday oo lasoo dhigay oo ay ka war rag kala soo hadlo waana weli jiraan oo iyaguna waxaan doonaynaa inaan soo dhiibno ayagana waan soo dhaweynaa insha allahu tacaala hadda cididii daahay rabta inay diratana insha allahu tacaala eh, meeshay joogtaa lagu tegi doonaa hadii ilahay dalka soomaaliya meel walba joognaa waa laga adistiri insha allah taliyaha ururka boqol iyo koowaad ee gaashaan ayuu ahaa cabdiruush sidoo kalena kamid ah dadka deegaanada xadka gobolada galgaduud iyo shabeellada dhexe oo iga warbixinaya howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ay ka wadeen ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka xadka gobolada shabeellada dhexe iyo galgaduud geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel wadaag saaxiibayaal mar kale kulanti aboon ee leenahay haddii aynu eegnana markaan waxa ay keenan u koorgashay sida roobabka ay u saameeyeen wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho waxaana wadooyinka ka muuqda burbur aada u baaxad weyn iyadoo sidoo kale wadooyinka qaar ay fadhiyaan biyaha roobabkii ka da-ay magaalada muqdisho ayaa saameyn ba-an ku reebtay wadooyinka magaalada waxaana xirmay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha wadooyinkan waxaa ku baxay lacago malaayiin dollar ah haddana kama dambayn maamuladii iskaga kala dambeeyey ee soo maray gobolka banaadir kuwaas oo dhismahooda qayb weyn ka qaatay waxaa ka muuqda burbur baaxad weyn wadooyinkan waxay ahaayeen kuwo aan laga fikirin cimrinta dhismahooda waxaana laga buuxshay inta aan la dhisin ka hor qashin iyo carad horay u yiilay kuwaas oo korka un looga malaasay laamiyo waddada lix iyo juun ee isku xirtay immigreshonkai isgoyska sheekh cali suufi hal meel oo ufiyo ma jirto oo gaadiidku ay isticmaali karaan waxaana ay isku beddeshay boholo bahalagaleen ah dadka xaafadan deggan waxa ay ka quusteen ganacsiga iyo isticmaalka gaadiidka dadweynaha in uu soo galo xaafadaha ku tidsan waddadan qaar ka mida dadka shacabka ah ee ku dhaqan xaafadahan ayaa inooga warramay waxa ka taagan halkan warta xataa biyaha waa soo celisay xaafadaha waa laga wada qaxay marka niyow dhibaatooyinkaas way fara badan yihiin saas ay tahana dadka bulshada meeshaan degana dad oo oo kolley wax haysto waddadan hadda samayn kara ma aha marka dadka madaxda ahaayo oo degmada iyo gobolka iyo ayagana dhowr maray yimaadeen kolley waddadan u soo jeesanayna haydheen dhibaatadeeda ugu weynna waxay tahay waddada hadda ka hor xasan shiikhtii hore dowladdiisii horumaraa la sameeyey laakiin waa noola dhoodhoobay sidii loogu talagala loo samayna mideeda kale wadadan waxay u baahan tahay dadkana way fahmi karaan biyo mareen inta loo sameeyo wartaasna biyaha laga saaro tubooyinka biyaha qaadaya loo sameeyo mashruucaa mashruuc dheero oo in loo fikiro u baahan oo dad wanaagsan oo wadaniyiine eh, oo kambaniyaal gacanta ku haya ah inta loo dhiibo oo si fiican loo sameeya rabtaa laakiin haddii nin inta oo waddadan inuu lacag ku cuno rabo oo sida daraadoo kale hadda ayadoo saanoo kale qashinkeeda u leh aa ciid inta noogula shubay aa kor laami yar laga saaray roobka ugu horreeyey markuu yimid laamigii hore u fiiqay qashinkii haddana hore ka soo baxa qof wax qabtan qabtanin lama arkin adii waxeedana laga bedelin adii haddana waxaa rabna yani waddadan wax laga bedelo oo la dhiso xataa meeshu arka immigrationkii oo wax laga soo goosana xataa lama mar karo ilmo yar oo adii la dhalanaya ma joogaan meeshaan biyaha marka hadda shale miya ah cuniga reys miya ah biyaha oo ku dhex jiray soo qabte eh, odina horta biyaha xagga oo ku dhexdhac moogaxa gudkaas duruuftan nee muuqata laami aan qof noo dhis male maxaa maasaan gudoomiya ah muxuu qabanaya meeshaan laamiya ma noola dhiso laamiyaad laba sano iyo saddex sano ka gudub uu jajabsan yahay qaf dhisaa male eh, dhufaysayaashaa soo baxeen dhinaca kale wadada isku xirta isgoysyada debka iyo bakaaraha waxaa go-ay isku socodka gaadiidka waxaana wadadan ay ka mid tahay waddooyinka loogu isticmaalka badan yahay magaalada muqdisho waxaa fuuqay laamiga oo markii horeba kii ka sii horreeyey sidiisi loo dul saaray taas oo muujinaysa taxadar la'aanta shirkadaha qaata mashruucyada dhismaha wadooyinka magaalada iyo xisaabtan la'aanta maamulka gobolka banaadir uusan kula xisaabtamin shirkadahaas mid ka mida dadka isticmaala wadadan ayaa keenan uga waramay xaaladda cakiran ee halkan ka jirto wadadan saa u jeedaan horta waa roob xooganaa ku da'ay waa laamiga inuu burburna waa loo jeedaa marka nia waa gaadiidleydii dadkii maraayay bajaadley dhibaato weyna ku qabaan wallaahi nin horta waxaa keeni kara waa loo jeedaa waddadan si caadi haddii loo dhisi lahay haa cararadii carri laga hoos dhigay laamiyaa la saaray biswaaw saasuu ku aqmataba waddooyinka magaalada muqdisho kuwii ka soo haray wixii daadadka raacay badankood waxaa dhex eegaaga biyo fara badan kuwaas oo kordhiyey ciriiriga iyo saxmadda ka jirta magaalada muqdisho taasi oo muujinaysa fashilka maamulada iskaga kala dembeeyo gobolka kuwaas oo aan ka fikirin maaraynta biyaha ka dhasha rababka warbixintaas gaarka ah waxaan idinkaga diyaarinay saameynta roobka ay ku yeesheen wadooyinka magaalada muqdisho kuwaas oo burbur lixaadla u geystay markana haddii aynu eegno somalilan waxa ay war ka soo saartay dagaal aroornimadii hore saakay ciidamada somalilan iyo kuwa maamulka c c ku dhex deegaanka halkaas oo khasaaro xoogan isku gaarsiiyeen dhinacyadu waxaa dagaalka inta uu socday iskaga kala qabsadeen maxaabiis iyo hub iyo gaadiid iyadoo sidoo kale ay guule ku kala sheegteen labada dhinac qoraalka ka soo baxay somalilan ayaa waxaa lagu yiri waxaa saaka soo weeraray dadka shacabka ah ee deegaanka buuqdharkayn ee gobolka sool kooxda argixisada hawanta ah ee ka dagaalanta bariga magaalada laascaanood iyo ciidamada maamul goboleedka puntland ee soomaaliya dadka deegaanka boqdharkeen oo gacan ka helaya ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa waxa ay gaarsiiyeen kooxaha huwanta iyo argagixisada khasaare aada u weyn waxayna ku dhufteen irbaaxo kulul ayaa lagu yiri qoraalka dagaalka ka socda xadka ay wadaagaan amaba deegaana ka tirsan gobolka sool ee u dhexeeya somalilan iyo s a c ayaa waxa uu jirsanayaa muddo sanad ah waqtigan iyadoo sanadkii hore xilligan oo kale uu ka bilowday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kadib tacadiyo ciidamada somalilan ay kula kaceen dadka shacabka qaar ka mid ah ee ku dhaqan magaalada laascaanood markana haddii aynu eegno boqolaal hoyooyin ah oo ay hogaaminayaan ururada haweenka s c khatuma markaa ayaa waxay ku dhawaaqeen in aysan caawa ka hoyaadi doonin eh, afaafka hore ee xarunta baarlamanka puntland waxaana la filayaa in maalinta berri ah uu furmo eh, kulan u dhexeeya baarlamanka eh, kaas oo markaa Eh, wax ka bedel loogu sameynayo amaba eh, maalinta berita ayaa la filayaa in kulanka baarlamaanka ee eh, looga hadlo ama lagu meelmariyo xeerka doorashooyinka deegaanada puntland oo muran xoogan uu ka jiro iyadoo xiisado ay ka taagan yihiin magaalada garowe ee caasimadda deegaanada puntland sidoo kalena dhowr goor deegaanada puntland israsaaseyn ay ku dhex martay mucaaradka iyo maamulka puntland horeysad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona wada ka imaanaya markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane markay quwadareeyaan ayay qaxar abuuraane ugus nolosha lagu soo qaqabay qaarna laga laaye khasaaruhu markuu bay qaylo kiciyaane shabaabkii qasayn qulub ma yeereene eh. degaanadana qiiq ka makaceen aad u qaab darane eh. dabka isu maqaateen dadaan qooni ka dhaxayne eh. iyagaa isqabadsiin yaqiin qoysas wadayaalle qabiilada intay isku diraan uma garqaadeene diintay khiyaaniyo si kale ugu qaraabtaane al-shabaab qandhiyo waa xanuun qoorta noo galaye waa duul ilaahay qarribay iyo qawaariij e qur-aankiiyo waxay beeniyeen qowlkii nebigiiye qarni hore rasuulkaa ka digay sida qiraalka warorta khawaariij macnaheedu ma dadkeed qalata war axmedo miyaadan maqal fariji waa qushkaye eh. qadarin iyo qiimo male eh. wanaag lagu qaata male eh. ka qusta walaalayaal waxaa kaloo la yidhi qawaarij qabiil male haddaad qolo u moodeene mana lahan qaraabiyo dadyowqaasa oo xigee sodoh kama qajilayaan xigtana uma qalleeyaane qabqablaha u weyn iyo ilmaha qaladka loo meershay qursi kuma yabohan tulkood qaan hadduu galo waar waxaa kaloo la yidhi shabab yahow wareersani warliida walle warliidina shabab yahow warliidina war waxaad ka tagtay waxaad qalad samaysteen waa laysku haystaa ummadaad warjaafteen waa laysku haystaa waa laysku haystaa wixii aad samayseen waa laysku haystaa war waxaad kalooga tagsay intaad qarax ku layseen waa laysku haystaa intaad qorta goyseen waa laysku haystaa waa laysku haystaa wixii aad samayseen waa laysku haystaa war waxay qalad sameeyeen hadday qaan ku tahay weyne khilaaf kama jiro maalin waa loo qabsanaya warees wareerinine qaata qaata qaata qaata qalabka hubkiinna u qaata oo qawaarij dhammaan qoorta wadagooya war kalemaanay war ma haysaane odayaashii khawaarijtu markay dadka laayaan shacabka la laayay ku diga jiray oo weliba maalmihii u dambeeyey weyn loo hadal hayay qayb ka mida ah ayaa isa soo dhiibay haye tugta tawba iyo areena hayehee roog miyaa isa soo dhiibay hayaay war macalidheeraya kaba ku tukadaa isa soo dhiibay warbow malaha waa karataay war haba isa soo dhiibeene ma tawxiidka ma loo qabtay war nimanka odayaasha ah waxay sameeyeen wax la ilmaami kara maaha war kalemaanay weligiinba warka waad la waala jirteene anigu amiirre idiinma sheegine odayaal beeneedyada isa soo dhiibay waxaa lagu kala magacaabaa cali maqane iyo axmed cali gadaf waxayna dowladdu sheegtay inay ahaayeen odayaal aad ula loo shaqeeya al-shabaab si weynna ugu dhow waxayna isku soo dhiibeen ciidamada jooga gobolka galgaduud war kalamaanay nin weynoo odayoo al-shabaab u dagaalan aqligiisa ka keenay imaankiisu yara war odayaasha maqanayaalkooyaanahe maqanayaalkooyanahaye yeereena war oday baad ka hadlee cadow weeye ibliisku aqligi iyo aqoontaba inqilaab ku sameeye taa miyaadan ogeyn war kalamaanay ayagoo odayaala qolyaana aan iyo al-shabaab adeegoo umadaada argoof aqli maahan kolleya sidee loo aqbalaa aryaadhaha xabad idinkoodisdhaalin qaadha qalabka hubkiina u qaada ee khawaarij dhammaan qoorta wadagooya warkalamaanay war mahaysaane madaxweynaha koonfur galbeed cabdicaiis lafta gareen oo shir bay dhaba ka dhacdo xildhibaanada federaal ee laga soo doorta koonfur galbeed kula hadlaya wuxuu yidhi shabaab inaan fiirinana laga rabaa miyuu yidhi war shabaabku waa kala daran kuwa deegaanadeenna ka soo jeedaa ugu doqonsan miyuu mar kale ku celiyey waraba hadlee lafta gareen gooja cadde muxuu ka yidhi war madaxweyneba waxaan u noqday inaan xildhibaanada soo xulo adinka idinsoo saaray iyo qofkaan rabo miyuu mar kale ku celiyey warbooma wuxuu yidhi al-shabaab unugdha warwarkii waa ku dhex madaxweyne lafta garan xildhibaanada wuxuu ku yidhi shaqo aad u badanaa noo taalla dagaalka al-shabaab lawala jiro abaabulkiisa wejigiisa saddexaada kowna ayahe wejiga lamaadna shima u dhammaada waxaa kaloo nala ka rabaa uu yidhi dastuurka wax kabeddelkiisa iyo dhammaystirkiisa inaan qayb ka qaadanno waana inaad iska daysaan waxyaabaha ku tiri kuteenta oo laysla dhex dal iyo dad midna anfacayn war xildhibaan daahir ah, amiin jeesow idaacadda kulmiye waraysi siiyana wuxuu yidhi fadhiga baarlamaanka bisha shan iyo furmaya ajandaha ugu horeeya waa wax kabedelka dastuurka waana shaqo baarlamaanka u taalo cid is hortaagi kartaa ma jirto wuxuuna xildhibaan josef intaa sii raaciyey madaxweyne xasan shiikhoo marna la hadlay wuxuu yidhi wixii beesha caalamka xaggeeda ku xiraa waa soo dhammaynay annaga laba arrimoodaa dhinaceenna soo jirta waana xoraynta khawaariijta iyo wax kabedelka dastuurka waar walloweyna ixtiraafka somalilan kalfadhigan ma looga hadli doonaa war hadda kalemaanay war ma haysaaniine puntland nabadgelya ka jidha janaal shimcaalo hadleen wuxuu yidhi nabadaannu qaadannay iyo in miiska la isugu yimaado la wada hadlo hadda buntland awalba waa ogeedanayada arrimeeda xallisan jirtee waxaan dhihi lahaa nabaddu waa geed hadhweyn gabaad iyo guri dugsoon gargaar weeyaan ilaah naflaha gogol bay u tahay garadlaawaha khaldaba gadaal bay u nabsidaaye ku kudayo buntland dayo siday dowladdeedu tahay aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi doortaamba waa dagaal dawa maa loo heelaa daadow doortaamba waa dagaal dawa maa loo heelaa daadow war bashiirka dayda buntland antigaley war mahaayo deegaana laas aanood hoos kooyeeyan oo bugdharkeen iyoonay meegaag lishal eraw dagaalkii hiraabti madilahkaay ka bilaawda ilaa hada bugbagdiisa weero hayte hadda gasaaro lamada dhina eba jira somalilan iyoonay s s war dagaal khawaariija mudane dadka soomaaliyeed oo meelaha kale isku dilaya waxaan odhan lahaa adduunyada wax qaaliya naftaa qiimo ugu weyne qof qofkii dilaa lala masliyey qoom inuu rogaye idinkuna islaam qaalisaad qalad u leysaane abaaraha isku maqoonsadaan qoysas wada yaale marka qaadiroob hooriyey kibir ka qaadaane cir markuu qayoodaba horaa dhiigku ka qubtaaye hadba laba qabiil bay xabadi ka dhex qarxaysaaye dhan markuu qaboobaba dhanbaa qaac ka baxayaaye cadow aan qarsoonayn daduu wada qisaasaayo oo qabyaalad isku sii dilaa wax qaab darane dhulku waydin qaadaa haddaad igu qancaysaane haddaad qoorya xeraleedihiin qayrku wada jooga qoodyo xeraleediin wada jooga ow yiri anna waxaan dhihi lahay qaadha qalabka hubkiina u qaada oo qawaarij dhammaan qorta wada gooya fariimahaas xubintaasi xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka midle aynu ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo bulshada oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaay habaaqan bulshada oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaay habaaqan sidii hore ka badi cadow haynaga baqe mar kale awshaada badi dowladeniye ka badiyo hawsha badi ka badi sidii hore ka badi cadow haynaga baqe mar kale awshaada waxaa waxa naga mudan bogaadin tariiqdan afarka galay mas-uuliyiintii ku baaqay inaan bay lihiin amnigu badbaadiya nabad la helo waxaa waxa naga mudan bogaadin hadana barka galay mas-uuliyiintii ku baaqay inaan baylihin adnigu badbaadiyo nabad la helo ayay ballan qaadayaa laga mudan bogaadin bishaariyo sharaf baa helay mas-uuliyiintii badheedhay bagay guusha u heleene dhaqaalaha baahintiisa ayay ballan qaadayaan kabaliyo hawsha badi kabalisidore kabbadi cadowahaynaga baqee mar kale hawshaalabadikabali dowladeeniye kabaliyo hawsha badi kabali baaqi cadow haynaga baaqi markale hawshaada bari baxaa dhibaysa burja qarankii awoodi baraaraha ay tinka ayad babka u furteeni furaantiinuna aan urto haya waxaa dhigaysa guriga qarankii awoodi waraaraha aytinka ayaad babka u furteen raatiinuna noorte badqabo nafteennuna baaqi tahay buluglow calanka iyo badbaadada qaranka iyaga ayaan barbar taaganahay intuu ruur naga badqabo nafteennuna baaqi tahay buluglow calanka iyo badbaadada qaranka iyaga ayaan barbar taaganahay

dantidaha biigsataomaalia baylahdeeda cadaawuhu bogaay qalbiyo boholiyo ganiyo halownimo ku beer dantidaha beegsatee kabadi sida hore kabadi cadowa haynaga baaqi mar kale howshaada badi